بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد waxaynu ku soo guda jirnay شharxii batn تحفة الأطفاal والغilman للشhaykh سulayman الجamزuri raxmat الlahi عalيh waxaynu jalsadii u dambeysay xalqadii u dambeysay aynu soo qaadanay oo aynu soo gebagabeynay baabu almithlayn wاlmutaqaaribeyn wاlmutajaaniseyn wاlmutabaacideyn baabkaas haddaynu intaynaan baabka ku xiga bilaabin aynu khulaaso sariica ku dul marno waxaynu sheegnay xuruufta carabiga kulankoogu inuu afar qaab laba kastoo laba xaraf oo carabiya oo lafdan wakhadan kulma ama lafdan duuna alkhad kulma inay afar noocu noqdaan inay labada xaraf milaan noqdaan inay mutaqaaribaan noqdaan inay mutajaanisaan noqdaan iyo inay mutabaacidaan noqdaan waxaanu sheegnay labada xaraf ee milaankii inay yihiin labada xaraf ee isku waafaqa makhrajkaiyo sifooyinka labada xaraf ee mutaqaaribeenkuna ay yihiin labada xaraf ee makhrajka isku dhowaada sifooyinkana isku khilaafa weliba waa sida uu sheegay naadimkiiya laakiin inagu waxaynu sheegnay in taqaarubku saddex nooc uu yahay taqaarub fi اlmakhraji wالصifaat iyo taqaarub fi اlmakhraji duna الصifaat iyo taqaarub fi الصifaati duna اlmakhraj labada xaraf mutaqaaribeynka saddexdaas war ay iyaguna noqdaan qeybta saddexaad waxa almutajaanisaan mutajaanisaankuna waa labada xaraf ee makhrajka isku waafaqa sifooyinkana isku khilaafa nooca afraad ama qeybta afraad ee kulanka labada xaraf ee carabiga waxay almutabaacidaan tabaacidaanna waa labada xaraf ee makhrajka iyo sifooyinka ku kala fogaada waxaynu sheegnay afartaa nooc mid kastoo ka midii ah inuu u qeybsamo ilaa sagiirin wa kabiirin wa mutlaq yacni milaanku saddexdaa u noqdo mutaqaaribaankuna saddexdaa noqdo mutajaanisaanku saddexdaa mutabaacidaankuna saddexdaa saddex marka afartaa lagu dhufto inay noqonayeen labiyo toban nooc labada xarafee sagiirka waxaynu ihi sagiir waxay noqonayaan afartaa nooc midkii ka midi ah in haddii xarafka hore reebnaado ka xarakaysnaado kabiir haddii labada xaraf wada xarakoobaan muطlaqna haddii ka hore xarakoobo ka dambena uu reebnaado waxaynu sheegnay madaahib اlquraa'i fi alanwaac اlarbaca ayaynu ka sheekeynay mid walba saddexiisa nooc islaamka waxaynu sheegnay noociisa koowaadee sakiirkaa ah inay quraadu isku waafaqeen cala idqaamihi hadduu shardigiisii helo kabiirkana inuu khilaaf ku jiro bayn اlqura xafsan caasimna uu akhriyayo alidhaar mulaquna inuu yahay alidhaar ljamiic اlqura waxaynu khulaasada uga faa'idaysana inaan waxyaalahaynu maqaam alibtida uga tegna aynu ku tilmaamno oo ah sagiirka waxaynu nihi mutamaaileenkaa waxaa la waafaqay quradu waxay isku waafaqeen calaa idqaami in labada xaraf ee milaanka ee sagiirka ah ee ka hore reebey kadabna xariikisa in laisku idqaamo hadduu shardigiisii uu helo oo waa inuusan ka hore ahayn ee reeban xarfumid waa laisku waafaqay markaa in la idqaamo hadduu shardigaa oofsado waxaa laga soo reebaa mowdic keliyata oo maaliya halaka cani maaliya halaka cani waa laba ayaa ku kulmay haada horena waa reebantahay to waa xarakaysan tahay waa milaan sagiira shardigiina waa haystaayo xarfumadma hatii hore waxay ahayd in la isku idqaamo laakiin xafsan caasim waxaa u sugan in saddex nooc ama saddex weji loo akhriyo in lagu istaago maaliya oo neefna la qaato waqfi caadiya halakana laga bilaabo iyo in maxay haydeen hada iyo iyo hada labada ha maaliya inta lagu istaago halaka laga bilaabo laakiin waqfigaa una kii hore ahayne waqfi maca sakti oon sakti weeyaan waa sagtaan ujeedaa oo aan neef la qaadanayn maaliya halak inuu maalan wejiga saddexaad u dambeya waxa weyn alidqaam maaliya halaka canii sulطaaniya saddexdaa wejibaa markaa maaliya u banaan hal weji bay ahayd inay noqoto oo shardigii yani sidii idhab bikitaabi oo kale loola dhaqmo laakiin riwaayatan waxaa sugan maxamed sal l ka sugan weliba khusuusan riwaayata xabsan caasim baynu ka hadlaynay in saddexdaa weji loo akhriyo inaad ku istaagto maaliya neefaad qaato waqfi caadiya halakana aayad bilow aad u bilowdo iyo inaad isku idqaamto maaliya halaka iyo inaad joogsato joogsigii qaciga aan ahayn laakiin segta waxaan ujeedaa joogsiga wakfiga caadiga neefta la qaadin aan ahayn laakiin sakta aad samayso maaliya halaka cani kabiirka waxaynu sheegnay inuu fiihi khilaaf riwaayat xabsana caasimna inuu yahay alidhaar muطlaqana idhaar lijamiic اlqura mutaqaaribaanka waxaanu sheegnay sagiirkiisu inuu labo qeybsamo mutafaqu calaa idqaamihi sagiirku inuu labo qeybsamo mutafaqu calaa idqaamihi iyo mukhtalafun fiih ka mutafiqi inuu ahaa afar nooc oo uu ahaa allaam maca ara iyo alqaaf maca alkaaf iyo allaam الshamsiya maca xuruufiha alarbacaة alcashr ma cada allaam iyo annuun saakina maca xuruufi yarmuluuna ma cada annuun afartaa suuradood allaam maca ara alqaaf maca alkaaf iyo allaamu shamsiya maca xuruufiha ma cada allaam iyo annuun saakina maca xuruufi yarmuluuna ma cada annuun quraadu waxay isku waafaqeen calى idqaami iqaam baa laisku waafaqi waa sagiirka markaa mutaqaaribaanka qaybtiiskooda qaybta la isku khilaafay sida qad jacala maala waxaan ujeedaa qad dalla oo kale qoraadu waa isku khilaafeen mabxadkiisuna waa fi baab اqira'aat xabsun wagayruhu mutaqaaribaanka kabiirkaa sidoo kale qoraadu waa isku waafaqeen riwaayata xabsana caasimna waa idhaar qowla waaxida qoraada kale iyo khilaafkiisuna waa fi baabi alqira'aat muطlaqana mutaqaaribaanka muطlaqa waxa la isku waafaqay isagana idhaarkiisa qayb saddexaad waxayd mutajaanisaan mutajanisaanka waxaynu sheegnay in sideed suuradood idqaamkiisu uu ku soo ururo sideed suuradood oo mutajaanisiinkaa isku idqaamay sideeddaas suuradood waxay ahaayeen addaal fi الطa maala iyo ataa fi اdaal iyo addaal fi الta الذال في الضاء اللام في الراء iyo الطاء في التاء الثاء في الذال الباء في الميم waa الذال في الضاء iyo التاء في الدال iyo الدال في التاء iyo التاء في الطاء iyo اللام في الراء iyo الطاء fi ta iyo athaa fi daal iyo alba fi lmiim sideeddaa suuradood ayuu idqaamki kusoo urura waxaanu sheegnay lixda suuradooda hore ee addaal fi da ataa fi daal addaal fi ta ataa fi ta allaam fi ra ata fi ta lixdaa suuradood in qura'ada isku waafiqeen calaa idqaami labada suuradooda kale E, ahaal e, fi tha iyo alba fi lmiim quraadu waa isku khilaafeen mabxadkiisuna waa fii baab اlqira'aat xafs an caasimna wuxuu akhriyayaa labada mawdicba e, min ariiq shaaibiya wuxuu akhriyayaa alidqaam wajhan waaxida ama fi ariiqa aayibati nashr wuxuu ku leeyay laba waji idhaar iyo idqaam wixii mutajaanisaanka kabiirkaa quraadu waxay isku quraadu waa isku khilaafeen mabxadkiisuna waa fi baab الqراءaat xafsan caasimna wuxuu akhriyaya alإظhaar qowla waaxida mutajaanisaan muطlaqa quraadu waxay isku waafaqeen calى iظhaarihi waxaa iyadna xusid mudan markaynu lahayn mutajaaniseynka laba meelood oo ahayd maala aلطa fi الta طada tada marka lagu idqaam maala axadtu idqaamka noocaasa waa idqaam صagiira waa idqaam naaqisaan ujeedaa waana sagiir waana naaqis naaqis waxaa laga wadaa maxay haydeen طa'da marka ta'da lagu idqaamayo طa'da waxaa loo reebayaa sifadii iطbaaqa ahayd oo lama wada jumlatan طa'da lama wada idqaamayo axadtu lama odhanayo xaraf awood leh haddii xaraf uu ka awood badan yahay maalan lagu idqaamo ama bisuura ukhra xaraf mudbaqa oo sife itbaaqa leh haddii lagu idqaamo xaraf munfatixa waxaa loo reebaa xarafka mudbaqa sifada ibaaqa axadtu soo kale albaa fi miim markaan ku idqaamino irkam macna idqaamkaasi waxaanu lena waa idqaam biqudha irkam macna waxaa qaybta afraad ahayd almutabaacidaan mutabaacidaanka hawshiisu way yarayd waxaanu saddexdiisa noocba waa la isku waafaqay labada noocoo hele mutabaacidaan kabiir iyo mutabaacidaan sagiir waxaa la isku waafaqay iyo mutabaacidaan muطlaqa dhe saddexdoodaba waxay isku waafaqeen quraadu calaa idhaarihi intaasina waa limuraajaca walikhulaasa fima sabaqa dikru baabu waxaynu bilaabaynaa baabu aqsaami اlmad naadimku wuxuu leeyay raxmat ullaahi calayh wاlmad asliy wafarciy lahu وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي فيحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا in infitaaxun qabla kulli uclinaa baabu aqsaam ilmed saddexdii arrimood ee ugu muhiimsanaa manduumada ee uu weliba gudhiga uga dhigay muqadimadana uu ku sheegay ayuu qeybtii saddexaada u dambeysay uu ka bilaabaya maanta naadimku raxmat ullaahi calayhi ka hadalkiisa oo baabkan aqsaam ilmed uu ka bilaabmay waxaynu soo sheegnay manduumada inuu gudhiga kusoo sheegay hordhaceega wbacdu hada nawmu lilmuriidi fi nnuuni wاtanwiini wاlmuduudi nadmigan wuxuu sheegay inuu loogu talagalay ama loo wadciyey qofka raba inuu barto axkaamta nuunta reeban iyo tanwiinta oo aynu hore usoo qaadanay iyo walmuduudi axkaamta muduuda oo maanta ay bilaamayso xaqiiqatana baabka muduuda ah naadimku raxmat ullaahi caleyhi si mufasala oo aad iyo aad u qiimo badan buu uga hadlay oo uusan imaam ibnuljasar raxmat ullaahi caleyhi uga hadli doonin ilaa saddex baab ayuu oo ayuu baabkaa kaga hadlay medka qaybta koowaad aqsaamu lmed medka qaybihiisa horta medka luqatan waxaa la dhahdaa aziyaada waxaa la dhahdaa aziyaada oo minhu qowluhu tacaala balaa in tasbiruu watataquu wayaأtuukum min fawrihim hada yumdidkum rabkum ay yazidkum rabkum اصطiلاaxana waxa la iطaalaة الsawti bxarfi min xuruufi اlmad in codka lagu dheereeyo xaraf kamida xuruufta medka oo aynu arki doono medka iyo qeybihiisa ayuu baabka naadibku raxmat ullahi عaleyh ka hadlaya waxa uu yihi wاlmadu أصliy وfarciy lahu وsmi أولا طبيعيا whu ma laa توqف lah عlى سبب وla bdunihi الxروف تجتلب wاlmadu madku أصliy waa mid أصliya وfarciy iyo mid farca oo lahu asliga u sugnaado bmacnaa ka farcamiya wasmi ku magacow أwala ka hore asliga waxaad ku magacowdaa طabiiciya mada طabiicina ku magacow wa huwa madkaa dabiiciga maakii weeyaan laa tawaqufun wax ku qotomida aysan u sugnaanin lahu isaga calaa sababin sabab uu ku qotomo walaa biduunihi walaa tujtalabu oo aan la helayn xuruufta walaa tujtalabu aan la helayn alxuruufa xuruuftana biduunihi isaga sokadii isaga la-aantii aan la helayn bal iskaba daaya ayu xarfin xaraf kastoo hayru hamzin hamze heyrkeeda aw sukuunin ama sukuun ah aw sukuun ama sukuun heyrkiia xarafkaasoo jaaءa yimaada bacda madin bacda xarfi madin xarfi mad gadaashi yimaada fayakuunu wuxuu noqonayaa madkaasi ama noociisa madkaasi aلطabiiciya mad الطabiic madka wuxuu u qaybiyey naadimku raxmat ullahi caleyh laba midka marka hore waxaa loo qaybiyaa asli iyo farci mid asala iyo mid farciya markaa ka faracu waa ka hadalka badan asliga aynu barano ee faracan uu ka samaysamaya ama kuwan kale ay ka farcamayaan horta waxaa jirta xuruuf la dhaha xuruuf ulmadi inuu soo hormariye ahayd xagga dambena uu ku sheegi doono adinku raxmatullahi caleyh saddex xaraf ayaa jiroo la dhaha xuruufulmad xuruufta madka waa alif reeban oo fatxa ay ka horeyso waaw reeban oo doma ay ka horeyso ya reeban oo kasra ay ka horeyso alif reeban oo fatxa ay ka horeyso ya reeban oo kasra ay ka horeyso waaw reeban oo ay doma ka horeyso xuruufulmad baa la dhaha waxayna ku kulmeen fii qowlihi tacaala nuuxiha nuu waawdii reebneyd ee damadu ay ka horeysay xii ya-dii reebneed kasra ay ka horeyso haa maxay hayde aliftii reebneed oo fadxa ay ka horeyso midku xuruufulmed xuruuftaasaa la idhahda midka xuruuftaa asaal horta midku luqatan waa ziyaada saynu sheegnay xuruuftaa xuruufulmed la idhaahdo miqdaar gooniyay leeyihiin oo qofka dabiicadiisu ay saliim tahay ay saafiga tahay uusan ka kordhin karin kana nusqaamin karin oo nuuxiiha ayaa leh asaalatan markaa xuruufulmed medkaa ku jira med dabiiciyaa la dhaha dabiici waxaa loo yidhi lianna saaxiba aطabiicati asaliimati laa yunqisu can xaddihi walaa yaziidu calayh yacnii qofka dabiicadiisu ay saalimka tahay kamana kordhiyo nuuxiiha muxiiha qadarkaa nuuxiiha miqdaarkaa kama kordhiyo kamana yareeyo nuxiiha meedha miqdaarka ay leeyihiinna waa miqdaar xaraketaan xarakataan waxaa laga wadaa inta laba xarafoo xarakaysan lagu dhawaaqo ama dhawaqoogu zamanka ay qaadanayaan laba xarafoo xarakaysan ayuu madkaa miqdaarkiisu qaadanaya oo bbaba inta aad leedahay ayuu madkaa miqdaarkiisu qaadanaya nuuxiiha nuuxiiha oo kale madka xuruufulmad madka asaalatan ugu jira waxaa la dhahdaa mad aلطabiici ayaa la dhahdaa abiicina waa lagu bixiyey sidoo kale waxa dha mad اlasli aslina waxaa loogu bixiyey maxay hayde waxa uu asal u yahay muduuda farciga aynu arki doono ama aynu baran doono marka qaybta koowaad wuxuu sheegay naadimku raxmat ullahi aley midku inuu labada u qaybsamo mad abiiciya iyo mad farciya ama mid asli iyo mid farciya madka asligaa waynu sheegnay waa ka asaalatan ugu jira xuruufun mid xuruufta madku ay leeyihiin ama midka xuruufta uu leeyahay madka ama miqdaarka asaalatan ugu jira waxaa la dhaha ay asaalatan u leeyihiin mad aلطabiici baa la dhaha ama mad alasli baa la dhaha waa nadku ka hadlay walmaddu madku asliyun asli weeyi ama waa mid asliya wa farciyun iyo mid farciyo lahu madka asligaa u sugnaaday wasemi ku magacow awalan kaa hore asliga a weeyaane magac kale u bixiyo waxaa tidhaahdaa طabiiciyan mada طabiicina dhe asli waxaa lagu bixi onu sheegno liأnnahu aslu limuduud alfarciya طبيعna waxa logu bixiyay لأنa صاaxiب الطaبيcaةi السaليimaةi laa يunqis can xadihi walaa yزuud عalيh miqdaarkooguna waa xarakataan ba inta zamanka ay qaataan laba xarafoo xarakaysan inta lagu dhawaaqo kadib wuxuu sheegaya madka asliga waxyaalaha aad ku garanayso madka asliga waxyaalaha aad ku garanayso wuxuu u sheegayaa saddex qaaboo lagu garan karo ka wuxuu uhi wahuu madkaa طabiiciga ama asligii maakii weeyaan laa tawaqufun wax kuqotomidii uusan ogsugnaan lahu isaga calaa sababin sababin ku qotomo wax sababa miqdaarkan in la jiido oo nuuxiihaa intaa in miqdaarka xarakeytoyinkaa la siiyo wax sababa uma baahna oo ay ku qotomo in la dheere intaa zamankaa in la siiyo wax sababa in la helo uma baahna waa kow walaa biduunihi alxuruufu tujtalab walaa tujtalabu lana heli maayo ee walaa tuujadu biduunihi isaga sukadii ama la'aantii madkaa abiicigaa ah la heli maayo alxuruufu xuruuftii oo laga wado xuruufulmad xuruufulmad lama heli karaba daatadooda ama maxay suuradooda lama heli karo haddaan miqdaarkaa la siinin ama miqdaarkaa la jidin maalan waxayn nidhi xuruufulmad waa saddex nuuxiha waa uuda iyo ya iyo aliftaas shuruuddoodii wato uuda waa inay doma ka horeyso ya waa inay kasar ka horeyso aliftana waa inay fadxa ka horeyso xuruuftan uu leeya lama heli karo isaga la'aantii haddaan nuuxiihaa miqdaarkaa madka abiiciga uu leeyahy ama asliga uu leeyahy haddaanan jiidin xuruufulmed mama heli karayaba oo haddaan idhaahdo maalan nuxiihaa haddaan miqdaarkii xarakateynkii jiidi waaye abiiciga ah, midka asliga uu lahaa xuruufulmed lama helayo oo nuxiihaa bay noqonaysaa nuun iyo xa iyo ha bay noqonaysaa aliftii iyo wawdii iyo yadi meesha way ka baxayaan taasuu ka wadaa marka walaa tujtalabu la heli maayo alxuruufu xuruuftii oo xuruufu mid laga wado biduunihi isaga la-aantii madka dabiiciga iyo madka asliga labadaa hore waa laba qaaboo aad ku garanayso qaabka saddexaadee aad ku garanaysa midka dabiicigaa waxa weeyaan bal ayu xarfin xaraf kasta bal iska badaaye ayu xarfin xaraf kasta oo hayru hamzin hamze hayrkeeda aw sukuunin ama sukuun hayrkiya xarafkaasoo jaa'a yimaada bacda maddin bacda xarfi maddin xarfi mad gadaashi yimaada fayakuun wuxuu noqonayaa madkiisu aabiici midda abiici madka abiiciga maxaad ku garaysaa qaab saddexaad ko wuxuu ku hi horta waa ka aan sabab ku qotomin madkiisu in la jiidaa miqdaarkiisu sidoo kale waa ka aan xuruufulmad la helayn isaga la'aantii saddex madka abiiciga waxaad ku garanaysaa xuruuf ulmid marka aad aragto xuruuftii aanu sheegnay nuuxiiha aliftii iyo owdii iyo yadii shuruuddooda wati ayaa waxaad eegeysaa xarafka ka dambeeya miqdaarkan ku jira nuuxiiha xuruufulmid midkan ku jira ma abiiciba mise waa mid kaleoo farciya waxaad ku garanaysaa xuruufulmid marka aad aragto waxaad eegtaa xaraf ka dambeeya laba laba arrimood mid ka mid a hadduu noqdo dabiici ma ah laba arrimood waxa weeyaan hamze hadduu noqdo ama sukuun labadaa maxay hayde hamziya sukuun haddii xarfumedkii ay ka dambeeyaan oo xarafka ka dambeeya xarfumedku uu noqdo xaraf reeban ama hamze hadduu noqdo wuxuu noqonayaa maxay hayde medku asli ma noqonayo wuxuu noqonayaa farci waa inaad daabitkaa fahanto maalan hadda nuuxiha markaynu ku istaagno nuuxiha nu uda waa xarfumedkii shardigaygu wadataa xa baa ka dambaysa oo hamze iyo sukuun midma xi ya waa xarfimad kasraa ka horeyso waa xarfimid haabaana ka dambayso hamza maxay hayde kama dambayso haa ilayka haddaan ilayka nuuxii haa ilayka haddaan xeedhiyo nuuxii haa ilayka idhaado waxaan leeyahay nuu iyo xii madka ku jira waa maxay hayday asli waayo xarfimidka nuu iyo xii labadaa xarfimid wax hamza ama sukuuni kama dambeeyo laakiin haa ilayka markaan idhaado haa aliftii waxaa ka dambeeya hamza ka dambaysa markaa waxay noqonaysaa asli maaha farci bay tegeysaa idan xarfu medka ayaad eegeysaa inuu medka ku jira abiici yahay iyo in kale maxaad ku garanaysaa waxaad eegeysaa xarafka ka dambeeya hadduu hamze ama xaraf sukuunsan uu noqdo medkaasi mid asliya maaha ee waa mid farciya maala jaa oo kale jaa hadda waa aliftii hamza ka dambaysa medkaasi waxaanu leenahay maaha asli waa farci maala taclamuun hadda muu uudii way reeban tahay damaa ka horeysa waa xarfu mid nuunka ka dambeeyana waa sukuunsan yahay haddaan ku istaago taclamuun aan markaa sukuun baa ka dambeeya xarfumidkii midkaasi markaa maaha mid asliya waa mid farciya haddaan xidhiyon taclamuuna aan idhaahdo hamze iyo sukuun kama dambeeyana markaa midku wuxuu noqonaya abiici idan wuxuu kuu sheegay naadibku raxmat ullahi caleyh saddex daabid oo aad ku garan karto midka abiiciga wuxuu hi walmadu madku asliyun asl weeyi iyo wa farciyun mid farciyo lahu madka asligaa u sugnaaday wasami ku magacow awalan hore abiiciyan mada abiici ku magacow wahu madkaa abiiciga waxa weeyaan maa kii laa tawaqufun wax ku qotomida ah aysan u sugnaanin lahu isaga calaa sababin sabab uu ku qotomo walaa biduunihi isaga la'aantiina alxuruufu xuruuftii xuruufuma tujtalabu aan la helin isaga la'aantii bal iska badaaya ayu xarfin xaraf kastoo hayru hamzin hamze keyrkeeda aw sukuun ama sukuun keyrkiya xarafkaas jaa yimaada bacda madin bacda xarfi madin xarfimad gadaasha yimaada fayakuunu wuxuu noqonayaa almadu madku wuxuu noqonayaa aabiiciy abiici buu noqonayaa madkii abiicigii waa kaasi nooca kale oo madka farcay in allahu taعalى waxaynu ku arki doonaa julasaadka soo socda wailaa hunaa naktafi subxaanaka اllah bxamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka وatub ilayk